bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii afraad ee tafsiirka sheekh cuhmaan cali xuseyn ha odhanin ilaahay inuu amro mooyaane ina allaha laa ya'muru bilfaxshaa ilahay sixirka waxba ma amrin allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wayatacallamuuna waxay baranayaa kuwa sixirka baranayaa maa waxbay baranayaan yaduruhum iyagaa dhibaya oo dhibaatayn doona oo walaa yanfacuhum waxbaba aanu tarayn wax alla waxay u taraysaa jirto walaqad calimuu wallahi laqad calimuu way ogaadeen oo way ogsoon yihiin kuwan ahlulkitaabka ahi laman waa laamku taa buu maaragtay callaqaye laman ishtaraahu qofka iibsada laman qofka ishtaraa iibsadahu sixirkaas soo qaata maa lahu uma sugnaanin fi laakhira aakhiro uguma sugnaanin min khalaaq wax nasiibi dheef wuxuu qofkaasi aakhira ku leeyahay sixirka bartay ma jiro walabi'sa waxa baasle maa sharow waxay usoo qaateen bihi maagaba anfusahum kaasaa xun baa ilaahay leeyahy anfusahum ay soo iibiyeen low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwa ogsoon may soo qaateen baa ilaahay subxaana wa tacaala walow annahum ayagu aamanuu hadday alla rumayn lahaayeen oo wattaqow alle ay ka biqi lahaayeen la usiibat waa la abaalmarin lahaa lamahuubat abaalmarin abaalmarintaasoo min cindi illahi ilahay agtiisa ka ahaatay baa khayr khayr badan waxay ay rumayn low kaanuu hadday ahaan lahaayeen yaclamuuna kuwa ogsoon ilaahay bay rumayn lahaayeen subxaana wa tacaala oo iimaan hagaagsan ayay la iman lahaayeen yaa ayuha aladiina duulka aamanuu alla rumeeyayo laa taquluu ha odhanina oo rasuulkiina ha ku odhanina raacinaa na ilaali raacina ma arkaysa kelmadani luqada carabiga macnaheedu ma qaldana waxa weeye rasuulka ilaahay oo na ilaaliya wuxuu sheega aada noo sheegayso na ilaali saasay ka dhigan tahay laakiin kelmaddani waxay la maaragtay dhawaaq noqotay amba ay la mid noqotay kelmad kale oo yahuuddii reer madiine ay ku hadli jireen oo iyaga afkooda cay ku ahayd dabadeeto markay maqlaan saxaabada ilaahay oo rasuulka ilaahay raacina kuleh ayay kelmaddaa ka faa'idaysteen inay rasuulka u barxeen raacina iyagoole maaragtay waxay u yaqaaneen qof aan isagu waxay ka dhiganayd luqadooda maaragtayna maqal laguma maqle habaar saas oo kale ahayd markaa rasuulka ilaahay bay u barxi jireen oo raacina dabeeto markaasay qosqosli jireen kelmadda baddaaya baa markaa la yidhi waa min baabi sadi dariica maaragtay waa alfaada maaragtay aana muhiimka ahayn amba manhiga ah weeye in lala yimaado marka iyagu sidaasay ula jeedeen ma raacina tanqiis bay iyagu ula jeedeen calayhim lacayn ullah waquluu waxaad tidhaahdeen rasuulka markaad la hadlaysaan undurnaa na eeg amba na okaadi undurnaa wey rasuulka ilaahay oo na okaadi markay wax noo sheegayso na sug wey amba na eeg wey wasmacuu maqla oo rasuulka ilaahay ajiiba walilkaafiriin kaafiriintu waxay leeyihiin cadaab marka kelmadan maxaa loo diiday qaradka ujeedadu waxa weeye maadaama kelmadani luqadii kafaarta ay ku noqotay cay ilaahay muuminiinta wuxuu u diidayaa can mushaabahati alkaafiriin nimanka gaaladaa in la shabaho qawl iyo ficilba in lagu shabaho qawl iyo ficilba marnaba ma banaano wey waayo man tashabaha biqawmin fahuwa minhum marka aayaddu waxay daliil adag ayaa ugu sugan inay reeban tahay waa nahyi shadi aada u adag iyo goodi iyo hanjabaad maaragtay la iska reebay in la shabaho kufaarta hadalkooda iyo ficilkooda maryahooda iyo ciidahooda iyo cibaadadoodaba arrin kastoon innaga aan laynoo jidaynin oo aan laynoo sharciyaynin wey waa qadiyad aad iyo aada u khayr badan moogta u khatar badan weeye markaa dadku ay iska ilaaliyaan maalmahoodii aabaad ciid ka dhigatay adun walilkafiriina cadaabun aliim habi new york aan ku new york waxaa la maaragtay niyuu yahay oo wada ciyaartay ma ogtay laa ilaaha ila allah khadiir wey halis bay aad bay ukhatar badan tahay maaha in nimankaas sunankooda iyo dhaqankooda iyo caadaadkooda iyo caqaa'idoodaba la raaco waa qadeedaadu khatar badan bal nimankan gaalada aad maanta adigu wanaag ka sugayso ilaahii abuurtay baa kaaga warramaye eg waxaad baran doontaa gaaladu waxay yihiin haddii aad yaqiinsan tahay amba aad rumaysan tahay ilaahay hadalkiisa subxaanahu wa tacaala rabbi waxa uu yidhi maa yawaddu ma jecla aladiina kuwa kuwa ma jecla maa yawaddu ma jecla aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo min ahli lkitaabi ah ku bayaan min ahli lkitaabi ah iyo wala lmushrikiin mushrikiintu toona ma jecla an yunazala in lagu soo dejiyo calaykum korkiina min khayr ay khayra istiqraaqiya mintaasay faa'iidaynaysaa ay khayra wax khayraba min rabbikum xagga rabbigiin in lagaga soo dejiyo ma jecla baa ilaahay leeyahy subxaanahu watacaala haye adigana walaag bayiso sidaan baad leedahay war nimanka aan raalliba ka ahay rasuulnimadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo ku huboo kitaabkooda ilaahay ugu sheegay diidanaa ayaa maanta waxaa laga yaabaa inaad adigu ka rajaynayso wanaag maa yawaddu ma jecla caqiidadu yay kaa dhiman aladiina kuwa ma jecla kafaruu gaaloobay min ahli lkitaabi ah ahlulkitaabka ma taqaana waa yahuudi iyo nasaara wey waa yahuud iyo kiristaan waa maraykan ingiriis yahuud israa'iil balaa iyo baas wala iyo mushrikiintu toona ma jecla an yunazla in lagu soo dejiyo calaykum korkiina min khayr khayrba istiqraaq bay mintani faa'idaynaysaa min rabbikum mintaa dambe waa l minta hore balag maa yawadu aladiina kafaruu min bayaaniyaa la yidhaahdaa min khayr waa istiqraaqiya waa khayrba min rabbikum waa liibtidaai lgaaya xagga rabbiba inaad khayr ay ka heshaan ma jecla mid adduunya iyo mid aakhiratoona wallaahu allana yakhtasu waxa uu ku gaar yeelaa biraxmatihi wuxuu ku gaar yeelaa man yashaa cidduu doono ilaahay ku gaar yeelaa wallahu alla dulfadli fadli allaha leh weeye alcadiimi weyn buu alla leeyahay ma nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha alam taclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi maa nansakh haddaanu nasakhno amba laallo min aaya aayad haddii aanu laallo oo xukunkay tilmaamaysay aanu xukun kale ku bedello amaba qiraa'adii la akhriyi jirayba aanu laallo aw amase nunsi aanu ilowsiinno haa aayadan oo macnaa rasuulka ilaahayba aanu ka kor qaadno na'ti waanu keeni amba waanu la iman bikhayr mid ka khayr badan baanu la iman minhaa aayaddaasi aw amase milihaa baanu la iman marka naskiga waxaan la yidhaahdo annasku waxa uu luqada carabiga markay taagan tahay laba macne ayuu yeeshaa mar waxaa la yidhahdaa raridda shay la raro waa nasku kitaabin ilaa kitaab kitaab wixii ku qoraa in la raro amba la guuriyo kitaab kalena lagu wareejiyo naskiga waxaa kaloo la yidhaahdaa luqada carabiga in shaygii la laalo oo shay kale meeshiisii yimaado amaba shay kaleba aanu meeshiisii imaninba tusaale ahaan haddii meel had lahayd qoraxdu ay ku soo baxdo nasakat ah, maaragtay ashamsu adilla qoraxdu hadday harkii laasho dee halkii hadhku joogay waxaa imanaysa qorax baa imanaysa oo way bedeshay mararka qaarkood waxaa jira shaygii inta lalaalo wax bedelaa inaanay jirinoo sida nasakhat iriixu alahara dabayshu waxay baabiisay raadkii iyona de way dhaaftay meeshii ayaa la yidhaahdaa kaasi waa tacriifkiisa luqawiga ah weeye marka halkan markaa laga hadlayo kiisa sharciga ahna macnaha waxa weeye waa xukun in la raro aayadi tilmaamayso hayrkiina xukunkaa loo raro oo masalan shay xalaala xaaraam uu noqdo amba shay xaaraama xalaal loo bedelo amba shay mubaax ahaa la reebo oo maxduur laga dhigo amba shay maxduur ahaa oon banaanayn mubaax laga dhigo ee nasiguna wuxuu galaa uun amarka iyo nahyiga iyo xadriga shayga la reebanaa iyo idlaaqa oo la qaydo ee manciga wixii la diidnaa oo la baneeyey iyo ibaaxada waxa warka wixii war ku saabsan amba akhbaarta ku saabsan ma galo waxa nasiga la yidhaha culimmadu sidaasay leeyihiin sidaasi ayaa la yidhaahdaa cibaaraadka culimaa shariica way ku kala duwan yihiin xadka naskiga ma arkaysaa oo matala mar baa waxaa la nasakhaa xukunka mar khadka amba qiraa'ada aayadda ayaa la nasakhaa xukunkeeda ayaa jira ee labada xaaladood baa aayaddii mansuukhay noqon kartaa cibaaraadka culamaa ulusuulna way ku kala duwan yihiin ee markaa wuu u doonan doonaa qofku ma arkaysaa kutubta usuulka laakiin tacriifkiisa waxay idhahdaan waa rafcu lxukmi bidaliilin sharciyin muta'ahir macnaa waa xukun la qaado daliil sharciyahoo isaga ka dambeeyeyna lagu qaado oo lagu laalo markaa waxaa hoos gudagelaya shay fududaay oo akhaf ahaa in lagu bedelo mid ka culus amaba aqalkii akhaf in lagu bedelo ayaa iska suurowda waalcilmu cinda allah maadani markaa shardiyo wey maa nansakh haddaanu laallo min aaya aayadi xukunkay tilmaamaysay haddaanu laallo ambaba iyada qiraa'adeedii aanu laallo xukunkeedana aanu baaqi yeelno oo matalan ashaykhu washaykatu idaa zanayaa farjumuhumaa albatata waa aayad xukunkeediina waa haabit oo lama laalin qiraa'adeediina waa la laalay weeye aw amase nunsihaa aanu ilowsiino oo ma arkaysaa oo qiraa'adeediiba la laalo aw nansahaana waa la akriyaayo aanu dib u dhigno weeye markaa bifatxi nuun haddii la akriyo aanu dib u dhigno na'ti waxaanu la iman bikhayr mid ka khayr badan minhaa aayaddii xukunka ay tilmaamaysay mid ka khayr badan baanu la iman waa fi lxukmi sidee uga khayr badan waa marka loo eego xagga mukalafiinta dadka marka loo eego amaba xagga manficada naati bikhayrin minhaa baanu la iman mid ka khayr badan oo dadka uga fudud amba uga ajar badan aw miliha ayaanu la iman oo xaggii camalka iskaga mid ay ka yihiin marka waxaa la isweydiin karaa aw miliha mar haddii mid lamida un la keenayo nasigu macnuhu siduu macnaha sideeyay samaynaysaa macnuhu waxa weeye maalan haddaynu soo qaadno bedelidii la bedelay qaabilidii la qaabilayay masjid alaqsa amba bayt lmaqdes maxayna lagu bedelay in la qaabilo kacbada de waa isku mid xagga qiblada macnaha xagga ajarka maaho dee kacbada iyo way kala ajar badan yihiin cibaadaadkooda laakiin xagga qaabilidda ayay iskaga mid ka yihiin aw milihaa taasaanu keeni doonaa ilah lehi subxana wa tacaala aayaadkana waxay soo degeen markay yuhuuddu ay diideen amba ay islaamku is yidhahdeen ku ceebeeya kajeedsigii laga soo jeestay qibladii la qaabili jiray ee bayt almaqdes muddo toddobiyo toban bilood amba lix iyo toban bilood iyo waxooga ahayd loona soo jeestay xagga maka ayay is uga dhiga islaamka ku ceebeeya oo dadka u tusay inay arrintiisuba ay tahay mid istanaaqudaysa waana ijmaacu shay maaragtay bannaan weeye naskhigu ayaan ujeedaa waana mutafiqiin bay ku yihiin muslimiintu inay ku bannaan tahay axkaamta ilaahay naskhigeedu waa markii waxyigu uu socday weeye allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala <clears throat> waxa uu rabbi leeyahay marka meelo fara badan baa qur-aanka dhexdiisa nafsiga uu ka dhacay markaysa arkaysaa waxaa kamid a ah qadiyada ku saabsanayd xukunka in haweenku berigii hore ay ciddo tirsan jireen sanad kadibna lagu laalay inay afar bilood iyo toban haween tirsadaan haddaanay ur lahayn meelaha la nasakay waxaa a masalan ah dee taxwiil lqibla ila lkacba kacbadii baytulmaqdis la qaabili jiray haddana la qaabilay waxaa ka mid ahaa iyadoo la nasakhay dee in muslimiintu waagii hore ay u adkaysan jireen la dagaalanka toban qofkii u adkaysan jiray loona bedelay qofkiiba inuu laba la dagaalamo ma aragtay wama ilaa dalik allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala alam taclam miyaanad ogsoonayn nebiyow ana allaha alle calaa kulli shay shay walba qadiir kii kara inuu yahay taa miyaanad ku cilmi lahayn wey ilaahay subxaanahu watacaala shay kastaba kii ogsoon inuu yahay kara oo markaa waxaa loo jeedaa nasakhana amba laalidda xukun hore la laalayo dee ilaahay qaadir buu ku yahay alam taclam miyaanad ogeyn ogsoonayn ana allaha alleh alam taclam miyaanad ogaanin ana allaha alleh lahu rabbi inuu leeyahay mulku samaawaati sanaadka lahaanshahooda iyo waalardi arlada waxa mulkiga u ahba rabbi inuu isagu iska leeyahay wamaa lakum idiin ma ahaan min duuni illaahi alla sokadii min waliy ay waliyun min tusila wey macnaa mid arrintiina ilaaliyaa idinma ahaanin oo idin dhow iyo walaa nasiir mid idin gargaaraatoona alwaliyu wanasiir baa la israaciyey waxaa dhici karta qof weli ah oo adiga ku-xigo oo wax kuu tari maaragtay inaanu waxba ku tari karin oo aanu ku difaaci karin waxaa kaloo iska suurtagala inuu qof kuu hiiriyo nasiiru ku naasiruu ku noqdo idinkoo waxbaba aana idinka dhexayn laakiin ogow ilaahay weli iyo nasiirba waa uu yahay subxaanahu wa tacaala oo awliyadiisa wuu u dhow yahay oo waa mid ilaalinaya una hiiliya oo una gargaara baa allah yidhi subxaanahu wa tacaala markaa lafdulweliyi ilaa afar iyo sagaashan jeer buu qur-aanka ku soo noqnoqdaa ama og tahay faciilkaasaanu ku yimaadaaye faacil mar quru ku yimi allah wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala am turiiduun bale a turiiduuna ma waxaad doonaysa oo markay rasuulka ku badiyeen su-aalo iska madax adayg ahaa wey aturiiduuna ma waxaad doonaysaan bal waa munqadica amtan ayaa munqadica ah bimacnaa qisadaa hore laga guuraya markaa markaasaa qisadan kale loo taa hore kaba kaalaya aturiiduun ma waxaad doonaysaan an tas'aluu inaad weydiisaan rasuulakum rasuulkiina inaad weydiisaan su'aala qadar su'aal inaad weydiisaan su kamaa su'ila muusa ay mithla maa su'ila muusa muuse wixii la su'aalay oo kale ah markaa kaafkani waa nactu limasdarin maxduuf wey an tas'aluu inaad weydiisaan miyaad doonaysaan rasuulakum rasuulkiina inaad weydiisaan su'aala su inaad weydiisaan su kamaa su'ila muusa ay ka su'aali muusa muuse wixii la weydiiyey oo kale la mid ah min qablu hadda horteed ay min qabli muxamadin hore waxay u weydiiyeen ahlulkitaabku ee aadka iyo aadka u qallafsanaa ay lahaayeen arina allaha jahra ilaahayna tusoo si cad noo tus waman qofka yatabaddal ku doorsada alkufra gaalnimada qofka ku beddesha biliimaani iimaan qofka ku beddesha faqad dhab ahaan dalla faqad dalla wuu lumay dhab ahaantii iyo xaqiiqa ahaantii sawaa asabiil ay asabiila dariiqii ayuu ka lumay almustawi macnaha toosnaa markaa sawaء sabiil waa min idaafati صifati ilaa mawsuufihaa faqad dalla wuu lumay sawaء sabiil ay asabiila dariiqii ayuu ka lumay asawa'a macnaha toosnaa dariiqii toosnaa ee aan leexsanayn buu qofkaasi sheegay uu waxay jecel yihiin ama ay jeclaadeen kaiir in badan oo min ahli lkitaabi ahlilkitaabka ka midii waxay jeclaadeen low yarudduunakum ay an yarudduukum inay idin celiyaan amba idin celiyaan min bacdi iimaanikum iimaankiina dabadi kufaara gaalnimo inay idin celiyaan lowdani waa xarfigii masterka ahaayo bimacnaa an bay noqonaysaaye wadda waxay jeclaadeen kasiir in badan min ahli lkitaab ahlulkitaabka ka midi law yaruddunakum ay an yarudduukum marka anta markaad qadarto nuunka jar an yarudduukum inay idiin celiyaan min bacdi iimaanikum iimaankiina dabadi inay idiin celiyaan kufaara gaalnimo maxay sidaa u jeclaadeen xasada xaasidnimo daraaddeed xaasidnimo daraaddeed bay sidaa u jeclaadeen oo min cindi anfusihim lafahooda un ka dhashay aw kitaabkooda aan ku tirin rasuul farayna aanay tirin xasadka oo min cindi amba min cindi anfusihim xagga lafahoo naftoodun bay ka jeclaadeen ayuun baa ugu macan goormo ayay jeclaadeen min bacdi maa tabayana intuu u caddaaday dabadeed lahum ayaga intuu u caddaaday alxaq xaqu intuu u caddaaday ee facfu iska dhaafa iska saamaxa wasfaxuu iskaga jeesta xataa yaatiya allahu alle intuu ka keenaayo amba kala imanaayo biamrihi amarkiisuu ilaaha idin faraya inaad la dirirtaan markaa suuraddu maki bay aayaadkani madani bay ahaayeen saa-u nusuulna culimmadu way sheegaano niman munaafiqiin ah iyo niman yuhuudda ah baa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maaragtay qaab aan wanaagsaneyn ula dhaqmay kiixay qisadii saxiixa ku jirtay baaba ka mid ahayde ninka cabdillaahi ibni ubaya iyagoo majlis fadhiya markuu rasuulku soo maray isagoo dameerka saaran uu lahaa nagadu baalkan aad wadato sufuudhiisa markaa rasuulku mar waxaan aad sheegaysaana way wanaagsan tahay markii dambe waa kii saxaabiga kale rasuulka u sheegay inuu ninkan iska saamaxo oo iska dhaafo waayo ninkan madaxtinimo ayaa diyaar u ahayd adigaana kasoo dul dhacay oo ninka xaasidnimo baa ugu wacane iska dhaaf xataa yaatiya allahu biamri ilaahay intuu amarkiisa la imanayo ina allaha alla calaa kulli shay shay walba qadiir ka kara weeye awoodu leh wa aqiimuu ooga asalaata ooga wa aatuu bixiya azakaa sakada bixiya wamaa tuqadimuu waxaad u horumarisaan lianfusikum lafihiinna waxaad u horumarisaan oo min khayrin ah tajiduh waad heli doontaan cinda allah alle agtiisa ayaad ka heli doontaan ina allaha alle bimaa ay biladii midka tacmaluuna aada samaynaysaan basiir allah arkaya weeye subxaana watacaala mubsir buu u yahay ma arkaysaan wa qaaluu qaala tacaala rabbi waxa uu yidhi xaakiyan can haaulaa ayadoo rabbi kuwa uu ka warramaayo wa qaaluu waxay yidhaahdeen lan yadkula ma geli doono aljanna jannaba geli maayo ilaa man qof mooyaane kaana ahaaday hudaa yahuudda ka mid noqday wa jamculhaahid markaa qolo walba iskeed bay u leedahay xataa naxariis iyo kalgacal isuma hayaan yuhuudda iyo nasaaradu ee qolo walba gaarkeeday hadalkan u tidhi lan yadkula ma geli doono aljannata geli maayo ilaa man mid mooyaane kaana ahaaday huudaa yahuudi ow amase nasaara kiristaan noqday mooyaane mufradkiisa nasraan baa la yidhaahdaa had iyo jeera laakiin nasraaniyun buu caan iskaga yahay allah wuxuu uhi tilka taasi amaniyuhum dhalanteedkoodii weeye tilka taasi amaaniyuhum wey waa waxay iska yidi diiloonayeen ay iska beenawaasayeen qul waxaad tidhaahdaa nebiga markay sidaa sheegteen haatuu lakalaya burhaanakum bal daliilka keena sidaa aad ku caddaynay haatuu keena burhaanakum daliilkiina lakalaya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwo sidaa ku run sheegaya balaa sidaa maaha arrintu aada sheegteene waa ihbaatu bacda nafyi baynu nidhi balaaye yadkhulu qadar yadkhulu waxaa geli doona balaaye waa la geli doonaa bay ka dhigantay balaa ee yadkhulu waxaa geli doona man aslama qofka hogaamiyey wajhahu wejigiisa u dhiibay lilaahi alla u hogaamiyey subxaanahu watacaala walxaalla wejigiisa dhiibay huwa isagoo muxsin mid samafalay uu yahay oo ilaahay rasuulkiisa ku raacay oon mukhaalafo la imanin kaas ayaa geli doona falahu waxa uu leeyahay kaasi ajruhu buu leeyahay cinda rabbihi buu ku leeyahay amba bala ee waxa geli doona qofka wanaagsan ee islaamka ah ee imaan la yimi man aslama qofka hogaamiye wajhahu uu hogaamiye lilaahi alleh walxaal la hogaamiye huwa isagu muxsinin uu yahay falahu wuxuu leeyahay ajruhu ayuu leeyahay cinda rabbih rabbi agtiisa ayuu ku leeyahay walaa khawf cabsiina may ahaanin calayhim korkooda walaa hum mana ahaan doonaan yaxsanuun wa qaalat waxay tidhi alyahuud yahuudi waxay tidhi laysat ma ahaanin annasaara kuwan kiristaankii calaa shay ay calaa diinin kuwa diin haystaba maaha wax alla waxay haystaanba ma jiro laysat annasaara kiristaanku may ahaanin calaa shay shay dushii shay la tixgeliyo diinba ah ma hayaan way beeniyeen wa qaalat inasaara kiristaankuna waxay dhahen laysat ilyahuud yahuudi ma ahanin calaa shay shay korkii wax diina ma jirto ayay yidhaahdeen walxaal bay sidaa yidhaahdeen labada qolaba hum ayagu yatluuna ay akhriyayaan alkitaaba kutubtii lagu soo dejiyay ay akhriyayaan labadii kitaaba alkitaaba ay akhriyayaan ayay qolaba kitaabkii qolada kale haysatay bay beeniyeen islaamku sidaa maaha waa in jamiica alkutub almuqadama cala qur'aani waa in la rumeeyo wey kadalika sida kuwaasi ay yidhaahdeen gaalnimada iyo xumaantaasi kutubta alla u beeniyeen ayuunbay qaala aladiina kuwiina yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba garanaynin sidaasunbay mila qawlihim kuwan hadalkooda u yidhahdeen kadalika sidaasunbay qaala aladiina kuwii u yidhaahdeen laa yaclamuuna aan waxba ogsoonin mila qawlihim qowlkoodan oo kale kuwan ahlulkitaabka qawlkay ku hadleen unbay mushrikiintii bilaa kitaabka ahaydna saasun bay yidhaahdeen fallahu an laa yaxkum ilaahay baa xukumi doona baynahum dhexdooda yawma alqiyaama ay fii yawmi alqiyaama baa rabbi xukumi fii ma kiibu alla ku kala saari ku xukumi kaanuu ay ahaayeen yakhtalifuun kuwii isku khilaafa fiih kaay isku khilaafsanaayeen baa ilaahay ku xukumi doonaa yakhtalifuuna fiihi shayga isku khilaafsanaayeen baa alla kukala saari subxaana wa markaa kii xaq darada ku taagnaabuu alla caddayn doonaa kii baadilka ku xaqa ku taagnaana ilaahay dee waa abaalmarin doonaayo ciqaab waa alla ku kala saari iyo jannayn amba maaragtay u nicmayn waman adlamu yaa ka dulmi badan istifaamtan inkaari baa la yidhaha bimacnaa laa bay ka dhiganta cid ka dulmi badani ma jirto laa axad adlam waman adlamu yaa ka dulmi badan miman qof yaa ka dulmi badan manaca u diiday masaajid allahi ilaahay masaajidadiisa u diiday an yudkara in lagu xuso fiihaa masaajidadaa dhexdooda ismo alla magiciisa in lagu xuso hadday culimada qaarkood aragto iyagoo sabab nasuulka aayaddan ku sheegaya inay tahay is-hortaagii xudaybiya rasuulka la iskaga hortaagay inuu kacbada yimaado yani kharaabinta noocani waxay noqonaysaa macnawi bay noqonaysaa waxay ma arkaysaa haddii lagu fasiro qoryihii dee masaajida ilaahay dumiyana waxay noqonayaan maaragtay xisi bay noqonaysaa waa cid kastoo masaajid ilaahay leeyahay baabisa amba dadka u diida inay ku cibaadaystaan ama sida kaleba ukharabiya waman adlamu yaa ka dulmi badan miman qof yaa ka dulmi badan manaca ka hor joogsaday masaajid allahi ilaahay masaajidadiisa ka hor joogsaday an yudkara in lagu xuso fiiha masaajidada dhexdooda ismuh alla magaciisa oo wasacaa u socday fii kharaabihaa masaajida kharaabinteeda fii kharaabihaa ulaaika duulka sidaa sameeyey waa dad aan wanaagsanayn maa kaana uma habboona ay maa yanbaqi lahum ayaga uma habboona an yadkhuluuha inay galaan ulaa'ika kuwaasi maa kaana uma habboona amba uma banaanaan lahum ayaga umay habboonaanin an yadkhuluuhaa masaajidada ilaahay inay galaan ilaa khaa'ifiina xalayihim kuwii baqanaya usoo dusaya mooyaane macnuhu ma aha in idan la siinayo aynu u ogolaano gaaladu inay masaajidada ilaahay soo galaan macnaha waxa weeye haddiiba ay dhacdo inay masaajidada ilaahay galaan waa inay galaan iyagoo baqaya oo khaa'ifiin oo isqarinaya macnaheedu maaha hadday baqayaan way geli karaan taas maaha waxa weeye ilaa khaa'ifiin waxaa ku iman karaa un dukhuulkoodu iyagoo baqay oo dhuuntay bay dhuumasho ugu soo dushi karaan ee maaha mid loo jideeyay oo loo sharciyey lahum waxay ku leeyihin fi dunya adduunyada dhexdeeda waxaa ugu sugnaaday baa rabbi leeya kuwa masaajida ilaahay kharaabiyey khasyun dulli walahum waxaa u sugnaaday fi laakhira aakhiro dhexdeedana waxaa ugu sugnaaday cadaab cadaab baa ugu sugnaaday cadaabkaasoo cadiim weyn allah wuxuu ihi subxaana walilaahi ilaahay baa iska leh almashriq qorax ka soo bax iyo walmaqrib qoraxu dhacba rabbi baa iskale wey fa aynamaa meel alla meesha tuwalluu aad u jeedisaan wujuuhakum ay alqadari fainamaa meel alla meesha tuwalluu aad u jeedisaan wejiyadiina fahama halkaasi wajhu llahi alla wejigii weeye subxaanahu watacaala waa intaan qiblada maaragtay laga waxa dhici karta in loo jeedo salaadihii sunnaha ahaa qofkuna maaragtay markuu saaran yahay ma arkaysaay shayga gaadiidka amba daabaadka ah weeye sidaasay mufasiriinta qaarkood ay ku tagin ma arkaysa halkaasi waa qiblo ilaaha ama markii qiblada laga soo bedelay masul aqsa si aan muran u imanin baa meeshan laydin faraya kaleba iyaduba waa qiblo ilaahay baa rabbi yidhi fasama ay hunaak halkaasi aada u jeedsateen wajhu llah ina allaha lawaasic allaha fidsan weeye subxaanahu watacaala fadligiisana addoommadiisa u fidiya caliim waalaha cilmiga badan weyn wa qaaluu waxay yidhaahdeen ittakhada allahu alla wuxuu samaystay oo ittakhada bimacnaa sanaca mafcuul qolay markaa gaadhay wa qaaluu waxay idhaahdeen ittakhada allahu alla wuxuu samaystay walada ilma ayuu ilaahay samaystay amba maaragtay wa qaaluu waxay idhahdeen ittakhada allahu alla wuxuu ka dhigtay waladaa ilma wuxuu rabbi uu ka dhigtay bacda makhluuqaati mafcuulkaa galaad qadaraysa bacda makhluuqaati subxaanah ilaahay baa ka hufan waxa ay sheegayeen oo waa ka nasahayn bal iskaba daa ilaahay inuu yeesho ilmo eh lahu waxa buu leeyahay maa fi samaawaati sanadka waxa ku sugan oo dhan iyo walardi kullun tanwiintaasi ciwad bay ka tahay mudaafu ilayhi kullun ay kulluhum ay kullu ma fi samaawaati wamaa fi lardi wax kastoo samada jooga iyo kuwa kastoo arlada jooga lahu lilaahi alla un qaanituuna kuwii adeecsan ee khushuucsan wey qaanituun ay mudiicuun badiicu samaawaati huwa alle waa khabar weeye huwa alle badiicu samaawaat markaasaynu mubtata huwa a u qadaraynaa ma og tahay ilaahay qaanituun waxay qirayaan ilaahay cubuudiyadiisa amba qiyaamahay addeeci doona amba maaragtay daacada kaafirku waa sujuudda harkiisu uu sujuudayo isagoo karaahiyaysan intaba waa la yidhi oo qaanituuna way adeecsan yihiin oo qaarkoodna dee dawcan bay u adeecsan yihiin qaarkoodna iyagoona sogsoonayn baa harkoodu allaba u sujuudaya waa sida mufasiriinta qaarkood ay raajixeen badiicu samaawaati huwa alle badiicu samaawaat samaadka ka curiyey weeyi iyadoo sama ka horraysay aanay jirin badiicu samaawaat samaadka ka curiyey weeyi mubdic buu ismigiisa faacil noqdaa waalardi arlada ilaaha curiyey weeyi waidaa qadaa rabbi markuu xukumaayo amra anba uu qadaraayo macaani fara badan buu yeeshaaye fa innamaa yaquulu wuxuu or yidhaahdaa un alle lahu amarkaasi uu damcay inuu haysiiyo amba baabi'iyo kun ahaw fahuwa yakunu qiraadan inoo taalla istinaaf weeye fahuwa markaa arrintaa rabbi uu doonay yakun wuu ahaan doonaa weyi arrintaa rabbi damca way ahaata fayakuna haddaad akridana waa ama jawaabtii maaragtay amarkaasuu noqon doonaayo fayakuna wuu ahaadaa ayaad odhanaysa allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala waqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen laa yaclamuun aan waxba ogeyni waa mushrikiinta weeyaan lawlaa halla taxdiidiya la yidhaha waa xarfu taxdiid waa tirtirsi lawlaa hallaa muxuu yukallimuna allahu alle muxuu noola hadli waayo ilaahay muu nala hadlo oo uu noo sheego inaad rasuul tahay bay leeyihin aw amase ta'tiyana may noo tima aw amase ta'tiinaa may noo timaado aaya aayadii may noo timaado lawlaa hallaa maxuu yukallimuna allahu alle noola hadli waayo noogu sheegi waaye inaad rasuul tahay aw amase ta'tiinaa maxay noogu iman weyday aayatun aayadii maxay noogu iman weyday kadalika xumaanta noocaasi oo kale ah hadalka sidaas ayuunbay qaala aladiina kuwii yidhaahdeen min qablihim ayaga ka horreeyay mithla qawlihim ay yidhaahdeen tashaabahat way isu ekaatay quluubuhum quluubtooda way isu ekaatay oo quluubtay ka midoobin midoobeen lowlaa hallaa maxuu yukalimuna allahu alla noola hadli waayo inoogu sheegi waaye inaad rasuul tahay aw amase ta'tiinaa maxay noogu iman weyday aayatun aayadii maxay noogu iman weyday kadalika xumaanta noocaasi oo kale ah hadalka sidaas ayuunbay qaala aladiina kuwii yidhaahdeen min qablihim ayaga ka horreeyay mithla qawlihim ay yidhaahdeen tashaabahat way isu ekaatay quluubuhum quluubtooda way isu ekaatay oo quluubtay ka midoobeen qad bayannaa waanu caddaynay baa ilaahay yidhi alaayaat aayaadka waanu caddaynay liqowmin baanu caddaynay yuuqinoon yaqiinsanaya oo xaqiiqa ahaan rumaynay innaa annaga ayaa arsalnaaka ku diray nebi moxamedow bilxaq ayaanu kula diray amba bisababi alxaq ayaanu ku diray baa rabbi yidhi macnaa adigoo xaq ku maran ayaan xaq baanu kula diray bashiira xaalaad tahay mid bishaaraynaya oo cidda ku rumaysa u bishaaraynaya wanadiira xaalaa tahay mid uga digaya cidda adiga kaa hortimaada timaada xumaan cadaab iyo ciqaab walaa tus'alu lagu weydiin maayo can asxaabi aljaxiim jaxiimo asxaabteeda adiga lagu weydiin maayo lagu qabsan maayo waayo adiga waxa ku saaran uun gaadhsiin baa ku saaran baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala walan tardaa raalli kama noqon doonto canka adiga raalli kaama noqon doonto alyahuud yahuudi raalli kaama noqon doonto wala nasaara kiristaanna raalli kaama noqon doono xataa tattabic ilaa aad ka raacdo millatahum diintooda ilaa aad ka raacdo adugu waxaa doontaba male siyaasadaa doontaba isticmaal ilaahaa abuuray yahuud ilaaha kiristaan abuuray adigana ku abuuray ayaa wuxuu sheegayaa labadaasi marnaba inaanay si kaaga noqonayn laa haddaad suur xidhato iyo haddaad tay xidhato iyo haddaad qoordud seexato iyo haddaad salaad ka tagto laakiin maalimo ilaa aad gaalowdo ood nasraani ka noqoto marna gaalnimo idinla doonayaan baa ilaahay ila qofku markuu islaam yahay la uu ka baxo islaamnimadu yahuudiyadda galo nasraaniyadda waa murtadun wey walan tarda lan tarda raalli ma noqon doonto canka adiga nebi muxamedow alyahuud yahuudi raalli kaama noqon doonto wala nasaara nasaarana raa kiristaanna raalli kaama noqon doono laa maraykan walaa kayruhu xataa tattabica ilaa aada raacdo millatahum diintooda haddaad diintooda raacdo ayuun raalli kaa noqon doonaan wax kale haddaad uhaysato mu'miniin muslimiinta in lagu laynayo ha uhaysanin diin wey qul waxaad tidhaahdaa nebiyow inna huda allah ilaahay hanuunkiisa huwa kaasunbaa alhudaa hanuun ah wax kaloo hanuuni ma jiro wallahi haye ilaahna muxuu leeyahy haddaad iyagu kaa raali noqon maayaan ilaa iyagaa diintooda raacdo haddaad ilaa iyaga diintooda raacdayna ilaah ma kaa raali noqonaya laa labadaasaad kala dooranaysa inuu ilaahay kaa raali noqdo iyo inuu maraykan ka raali noqdo la shay aakar ah, nasaara kiristan wallahi ayaa rabbi leey marnaba rasuulka ilaahay ma raacayni laakin waa inaga ummad waayo ummad marka lala hadlayo waxaa lala hadlaa cidda hogaamisa wallahi lain itabacta haddaad raacdo nebi muxamedow ahwaa'ahum waxay jecel yihiin ilan diin maaha waxay hayaan bacda aladii kii dabadi jaaaka adigaa kuu yimi oo min alcilmi ah baa min alcilmi xaaluu ka mid yahay maa laka kuma ahanin min allahi alla xaggiisa min waliy maaragtay mid arrintaada tawaliyo oo maamula iyo walaa nasxir markaa wilaayada ilaahay iyo nasriga ilaahay ku bedelo inaad cid kale weli iyo nasri ka filato huwa waliyunaa wa huwa nasirunaa aladiina kuwa aataynaanu siinay hum ayaga alkitaaba kuwaanu siinay waa kuwooda wanaagsanee kitaabka aan bedelin yatluunahu way raaci doonaan kitaabkan ama yatluunahu way akriyi doonaan xaqa tilaawatihi akriskiisa dhabta ah xaqa tilaawatihi akriskiisa dhabta ah bay akriyi doonaan amaba xaqa tilaawatihi yatluunahu way raaci doonaan kitaabkan aanu siinay xaqa tilaawatihi raaciddiisa xaq ah idaa talaahaa waa raaciddii weeyi qaab kale inuu u laqdayn karaa aladiina kuwa aataynaa aanu siinay hum ayaga alkitaaba kitaabka aanu siinay yatluunahu xaal ay akriyi doonaan xaala muqadara la yidhaahdaa waayo xaaladda la siinayay may akriyi may akriyi karayn lakin way akriyi doonaan yatluunahu xaal ay akriyi doonaan kitaabkaasi xaqa tilaawatihi akhriskiisa xaqa ah ee dhabta ah ulaa'ika kuwaasi jumlada damba dhacaysa khabarka eh ulaa'ika kuwaasi yu'minuuna way rumayn doonaan bihi kitaabkan waman yakfur qofka ku kufriya bihi kitaabkan fa ulaa'ika duulkaasi hum ayagunba alkhaasiruuna kuwii khasaaroobay ah yaa bani israa'iila reer bani israa'iilow udkuruu xasuusta nicmatii nicmadaydii xasuusta allatii nicmadii ancamtu aan ugu nicmeeyey calaykum dushiin وأنii فضلتكم inaan idinka fadilayna xasuusta عalى العاalمين عalى عalم زmاnه ambiyadu siisaba jooga ay uga imanaysa واتقوا ka baqa baa ilahay yihi subحaanaه وataعaalى iska ilaaliya ka gaashaanta yومa maalin yومkaasoo laa تجزي aanay ka bixin doonin amba aanay ka gudi doonin nafsu nafina can nafsi naf kale shaya shaynaba aanay ka gudi doonin oo walaa yuqbalu aan laga aqbali doonin maalintaasi minhaa nafta cadlu waxay isku furato oo walaa tanfacuhaa aanay anfici doonin shafaaca ergo loo ergeeya amba ergeysaa oo walaa hum aanay ahaan doonin yunsaruuna kuwa loo hiliyo fiih ilaahay qisadii reer bani israa'iil wuxuu ku khatimay waxa uu ku bilaabay subxaanahu wa tacaala halkaasay qisadooda aanu kaga baxnay maogta waa siday ku bilaabantayna allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala isagoo inooga warramay sharafka nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam uu lahaa waid ibtalaa wadkuruu xasuusta id waagii ibtalaa uu imtixaamay ibraahiima ibraahim rabbi uu ibraahiima uu imtixaamay rabbuhu rabbigii uu imtixaamay muxuu alle ku imtixaamay bikalimaat kelimada rabbi uu ku imtixaamay oo fa atama uu taam yeelay ibraahim hunna kalimaadkii oo ibraahimu kelimaadkii uu ka soo baxay waa uufiyey ma arkaysaa oo ilaahay wuxuu faray subxaana wa tacaala wa ibraahiima aladii waffaa wuu oofiyey wuxuu alla faray ay fi jamiici ma asharaca lahu ma arkaysaa ayuu la yimi ma og tahay allah wuxuu oo faatama uu taam yeelay huna ibraahimna uu ka soo baxay imtixaankii wey ilaahay imtixaamidan uu ibraahim imtixaamaya iyo kayrkiiba kama faa'iidaysto waxaanu hore rabbi u ogey laakiin imtixaanku muxuu ilaahay u imtixaama addoommadiisu u jirabaa wuxuu u jirabayaa inuu meesha xasilo maaragtay sawaab cilmi ilahi rabbi wuu og yahay wax kastoo ka dhici doono caalamkan hore ayuu u ogaa ma og tahay bicilmi ilaa saliyi laakiin markan dambe uu ilaahay imtixaamayo addoonka la imtixaamayo wuxuu u imtixaamayaa u jirabayaa inuu rabbi arko subxaanahu watacaala bal qofkani waxa uu ku muda maaragtay camalkan kasoo bixi la-aantuu kasoo bixi doono amba inuu maaragtay amba samaynta uu samayn doono wuxuu imtixaamayaa uun waxaa ka dhalanayaa meesha abaalmarintii iyo ciqaabkii baa ka dhalanaysa wey qaala tacaala rabbi wuxuu yihi markii ibraahim imtixaankii aanu ku guul daraysan inii anigu jaaciluka kii kaa dhigi baan ahay ibraahiimow linnaasi dadka waxaan kaaga dhigi doonaa imaama mid ay ku daydaan baan kaaga dhigi doonaa imaama ayaan kaaga dhigi qaala markaa ibraahiimna wuxuu yidhi wa min duriyati ilaahay ow duriyadaydana miyaanad imaam ka dhigaynin oo sida cadfiga talqiiniga ah oo kale amaba wajcal ka dhig min duriyati ilaahay ow ubadkaygana a'ima ka dhig ibraahim markaa ma ogeyn inay duriyadiisa qaar xumaan doonaan ay gaaloobi doonaan qaala tacaala rabbi wuxu uhi laa yanaalu gaadhi maayo cahadii ballankaygu rabbi ma gaadha buu yidhi subxaana wa tacaala aldaalimiin kuwa dhaalimiintaa gaadhi maayo imaamnimo kuwa ma siinaya baa alla yidhi subxaana wa tacaala amba cahdiguba waa annubuwa gaadhi maysa baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala sidaa daraaddeed bay culimmadu aayaadkan waxay u daliishadaan inaanay bannaanayn dadka muslimiinta ah inay walahooda qabtaan amba mas uuliyaddooda ay qabtaan dad ka friyay oo gaale ihi ma gaadhaya baa ilaahay subxaana wa tacaala ahdigay <clears throat> amba adduunyada iyo aakhiraba midnaba allah wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala culimada qaarkood cahdi nubuwatii bay yidhaahdeen oo waa nebinimaba mid daalima gaadhsiin maayo waayo qof dhaalimi dee daacaaba mar allah wuxuu yihi wadkuruu xasuustayd waagii jacalnaa aanu ka dhignay albayta guriga aanu ka dhignay mathaaba meel ay u noqdaan linnaas amba mathaaba noqod aan uga dhignay linnaasi mathaabatan meel ay ku soo noqnoqdaan linnaasi dadka aan uga dhignay xajaanay maadaanay ku cumraystaan wa amnaa aan uga dhignay meel aamin ah amnan linnaas xataa jaahiliyaddii ayagoo xaramka hareerihiisa isku dilaya ayaa qofku hadduu aabbaha dilo xaramka galo may taaban jirin watakiduu ka dhigta min maqaami ibraahiima ibraahim halkuu istaagay maqaamku waa mawdicu lqadamayn watakiduu ka dhigta min maqaami ibraahiima ibraahim halkuu joogsaday musallaa meel lagu tukado dawaafka markaad dhamayso labada ragcadood ee ragcatoy dawaafka ah ayaa khalfa maqaami ibraahim aad ku tukanaysaa ilaahay ka dhigta buu yihi subxaana wa tacaala wacahidnaa waxaanu amaray ay amarna wacahidnaa waxaanu faray ilaa ibraahima ibraahim waxaanu faray iyo wa ismaaciila waxaanu amaray an dahira u dahira baytiya gurigayga lidaa'ifiina kuwa dawaafaya iyo waalcaakifiina iyo kuwa kunagi ee ictikaafsan iyo warukaci kuwa raakiciinta ee rukuucsan ee asujuudi ka sife ee asujuudina saajidiinta ah ay lmusaliin kuwa meesha u dahira baa ilahay leeya subxaana wa tacaala an dahira maxaa markaa laga dahiraya caahidnaa iminka wuxuu ku tacadiyey biila macnaheedu waa caahidnaa waxaanu u waxyoonayna waad odhan kartaa ilaa ibraahima waxaanu u waxyoonay marka dahira baa ilahay leeyahy maxaa laga dahirayaa waxaa laga dahirayaa awsn awsaantii asnaamtii xumaantii beenta ridhsiga waxaa lagu dahirayaa laa ilaha ila allah shirkigaa lagaga dahirayaa kuwa dawaafaya baa ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala ilahay saas yii subxaana wa tacaala macnuu maaha maaragtay dadka aan daahirka waxbaa laga saarayaayo maalan de u iska seexan karaa qofku isagoo dhalinyaro ama iska iska seexan karaa xaramka wey allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala wadkuruu wadkur xus id waagii qaala uu yidhi ibraahiimu ibraahim uu yidhi rabbi rabbigayow ijcal ka dhig haadaa kan adigii buu taagan yahay haadaa kan ilaahay oo waxaad ka dhigtaa beleda beled ilaahay oo ka dhig magaalo beledkaasoo aamina ah warsuq ilaahay oo arsaaq ahlahu beledkan ehelkiisana ku arsaaq min athamaraati rabbi oo ku arsaaq wax ka mida ah man ilaahay oo arsaaq ka bedela ehelka man ilaahay oo arsaaq aamana rumeeyey oo minhum ayaga ka mida bilaahi alla rumeeyey walyawmi rumeeyey alaakhiri ka aan alladiga ku rumayna waxbaba arsaaqin buu leeyay ilaahay oo risqa ka jar buu leeyay ha huwa wala waa baraa waxuu ibraahim macruuf maaragtay markaad qur-aanka akhriyayso waad garan karaysaa siduu gaalada u necbaa ee u colaadin jiray warsuq ahlahu min ahamaraati ka bedel man ilaahay oo arsaqa amana minhum rumeeye billahi rumeeye walyawmi alaakhir qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi waman kafara waarsuqu waan arsaaqi doonaa man kafar kaa laftiisa risiq buu leeyahay ilaahay baa abuurta man kafara ka kufriyey faumaticuhu waanan u raaxayn doonaa faumaticuhu waan u raaxayn doonaa qaliila in yar waa intuu adduunyadan joogo uma dabadeed adaruhu waxaan u dhibaato gelin doonaa amba aan u baahi gelin doonaa ilaa cadaabi naar naarta cadaabkeeda see loogu baahi gelinaya meel kaluu qaban karo amba u kicitimayo o u furan baan tirin markaa kaanamaa uljia wadantaa bidaysa maaragtay naarta inuu galo taasaan u dhibaato gelinayaa baa rabbi yidhi wa bi'sa almasiir meel loo noqdana waxa ugu xun oo ugu baas la wa bi'sa almasiiru meel loo noqda ayaa baas lahaatay hiya iyada weeyaan wadkur xus idwaagi yarfacu kor yeelayay ibrahim uu kor yeelaya alqawaacida uu kor yeelayay ah, maarata alqawaacida seeska waa ah, asaaska guntas alqawaacida uu kor yeelaya seeska min albayti xagga gurigana uu ka kor yeelay iyo wa ismaaciilu ismaaciilna uu kor yeelaayay qaa'ilayni xaalay leeyihiinna ay kor yeelayeen way hadlayeen rabbanaa rabbigayow taqabbal ka aqbal minaa annaga camalkan aanu beydkaaga kuu dhisayno innaka adigu anta adigun samiic allaha maqalka badan subxaana alcalima cilmiga badan rabbanaa rabbigayo wajcalnaa naga dhig muslimayni laka laba ku hogaansantay muslimayni naga dhig laba hogaansamay laka adiga ku hogaansamay wa min duriyatina ubadkayaga qaarkoodna rabbiyo waxaad ka dhigtaa ummah ummad ilaahay ow ka dhig muslimatan hogaan ummadaasoo muslimatan hogaansantay laka adiga ku hogaansantay wa arinaa ilaahay ow na bar amba tus manaasikana acmaashayada xajka amba cibaadaadkaygaba manaasikana amba meelaha aanu ku cibaadaysanayna beytka ilaahayba ah amba manaasikanaana bar cibaadaadka ilaahuna watub calaynaa ilaahayow noogu soo noqo naga toobad aqbal innaka adigu anta adigunba atawaab allaha toobad aqbalida badan macnaa waafajiya addoommadiisa kana aqbala alraxiib naxariista badanna leh ilaahay bay sidaa u barayaan maaragtay ambiyadii ilaahay sidaasay ahay cid aan rabbi o ahayn miyaad ku maqlaysa abadan cidlaha ku daalin rabbiow rabbiow bay leeyihin waa ismaaciil waa ina nebi ibraahim mar qudhaa aabbaha ibraahim ow ma laha halkaad awowgaagii geelqaadka ahaa aad ku dhadhabayso allah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala rabbanaa rabbigayow wabcad ka soo saar fiihim waxaad ka soo saartaa kuwan maaragtay ay ku fiihim ka soo saar rasuulaa ilaahay oo rasuul ka soo saar waa kuwan awlaadiisii wabcad ka soo saar maka u dejiyey fiihim rasuula ka soo saar rasuulkaasoo minhum ayaga ka mid ah rasuulkani waa nabiyullaahi moxamed ilaahay baa ku caddeeyey meel kale inii rasuulu llahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadaya min atawraa musaddiqan lima bayna yadaya min atawraati mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed marka waa nabiyullaahi moxamed yaa maaragtay rasuulkaasoo ka sife minhum ayaa ka mid rasuulkaasoo yatluu ku akriyi doona calayhim korkooda aayaatika ku akriyi doona rasuulkaasoo wa bari doona alkitaaba bari doona waalxikmata bari doona sunnaha amba faham kitaabka la fahmo wayusakiihim rasuulkaasoo ka dahiri doona xumaanta iyo shirkigaoo caqiido saliima kaga dahiri doona innaka adigu anta adigu alcasiiz allah aan cidi ka adkaan baa tahay ee cisaaba leh iyo adkaansho alxakiim allaha xukun iyo xikmad ba leh ayaa tahay marka alxikma waxaa lagu fasiray asunna siday ku fasireen xasan albasri iyo qataada culimada qaarkood waxay leeyahay alxikma waa diinta ilaahay oo la fahmo waxba farqiga udhaxeeya ma jiro allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman yargabu istifhaamtan inkaari baa la yidhaha bimacnaa laa ka dhigantay waman yargabu ay walaa yargabu ma naco can millati ibrahim ibrahim diintiisa ma naco ilaa man qof mooyaane safiha ka jaahil ah nafsahu naftiisa ka jaahil oo ah. wixii ilaahay u abuurayba aan garanayn kaas ayuunbaa nacaya wey oo safiha bimacnaa dalama wey oo waman yarqabu kumaa nacaya can millati ibraahim ibraahim diintiisa kumaa nacaya amba xadba ma naco ilaa man qof mooyaane safiha ka jaahila amba dulmi ku sameeyey nafsahu naftiisa dulmiyey mooyaane wallahi laqad istafaynaa waanu doorannay hu ibraahim baanu doorannay fi dunya ayaanu ku dooranay oo dee nebi ilaahay rasuul abuu ahaa wa inahu ibraahim fi laakhira aakhiro dhexdeedana la min asaalixiin kuwa saalixiinta ah buu ka mid yahay udkur xusid waagi qaala uu yidhi lahu ibraahim uu ku yidhi ay lahu liibraahiima uu ku yidhi rabbuhu rabbigii uu ku yidhi aslim hogaansan oo isdhiib qaala wuxuu yidhi ibraahimna aslamtu waan hogaansamay lirabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa ayaanu hogaansamay wawasa waxa uu dardaarmay bihaa waa isdhiibiddan ilaahay loo la isu dhiibaya cibaadada loo gaar yeelay wasaa wuxuu u dardaarmay bihaa kelmadan tawxiidka amba maaragtay isdhiibidan iyo ikhlaaskan bihaa kelmadan ibraahimu wuxuu u dardaarmay baniihi caruurtiisii uu u dardaarmay inamadiisii wa yacquub yacquubna wuu u dardaarmay weliba yacquub muxuu hi yaa baniya inamadaydo ina allaha alla istafaa wuxuu doortay lakum idinka wuxuu idiin dooray addiina buu rabbi idiin dooray ee falaa tamuutunna ha oo ha dhimanina ilaa wa antum muslimuun xaal aad tihiin kuwa muslimiina mooyaane islaamnimadaa ku dhinta marka maxaa shirkigan ula imanaysaan iyo xumaanta haddaa ahlulkitaabka tin maa dariiqii rasuulka ilaahay ee ibraahim uu maray maa martaan allah wuxuu ihi subxaana wa tacaala am kuntum bale taa kaba kaale a kuntum mad waxaa ahaydeen shuhadaaa kuwii joogay miyaad ahaydeen id waktigii miyaad joogteen xadara uu ku yimi yacquuba yacquub markuu ku yimi amba uu ku soo xaadiray almowt geeridu markay ku timi miyaad la joogteen id xilligii miyaad la joogteen qaala uu yidhi yacquub libaniihi inamadiisii uu ku yidhi amba carruurtiisii maa maxay baad tacbuduuna aada caabudi doontaan min bacdi aniga dabaday qaaluu ay yidhaahdeen nacbudu waxaanu caabudi doonnaa ilaahaka baanu caabudi doonnaa wa ilaaha aabaa'ika aabbayaasha ilaahoodii ay caabudi jireen baanu caabudi doonaa aabbayaashee ibraahiima ah wa ismaaciila ah wa isxaaq ismaaciilna adeerkii buu ahaa yacquub ma og tahay ilaa yacquubina nebi isxaaq buu ahaa ibraahimna awow buu yahay waa yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim ismaaciilna waa ina nebi ibraahim marka adeerkii buu ahaa adeerkuna halka aabbaha ayuu taagan yahay alcammu sin wa abik wa naxnu anaguna isxaaqa ilaahan baanu caabudi doonaa ka bedel ilaahan baanu caabudi doonaa waaxida keliya wa naxnu anagu lahu allaha muslimuuna kuwii hogaansan baanu marka way ku faani jireen umawiyadaa hore ee ambiyada ahaa markaasaa la leeyahay maxaad u raaci weydeen tilka taasi waa ibraahim iyo isxaaq iyo ismaaciil ee umma ummad weeye ummadaas oo qad khalat tagtay min qablikum idinka hortiin oo markaa qad khalat baynu ka sifaynay amba tilka taasi ummatun ummadaasi qad khalat way tagtay lahaa waxay leedahay oy helaysaa maa kasabat waxay shaqaysatay walakum idinkana waxaa idin sugnaaday maa kasabtum walaa tus'aluun laydinma weydiin doono camaa ay can iladii kii laydinma weydiin doono kaanuu ay ahaan yacmaluuna kuwii sameey waqul waxaad tidhaahdaa nebiyow kunuu noqda huda wa qaaluu waxay yidhaahdeen maya iyagaa dadkii ku yidhi kunuu waxaad noqotaan hoodaa yahuud noqda bay dadkii ku yidhaahdeen aw nasaara amba kiristaan noqda tahtadhu aada hanuuntaane aada ilbaxdaan tahtadhu aada ilbaxdaan bay maanta ku bedeleen maogta tahtadhu aada hanuuntaane qul waxaad tidhaahdaa nebiyow bal eh yahuud iyo nasaara midna noqon mayne eh natabic qadar markaa natabicu waxaanu raacaynaa millata ibrahima ibraahim diintiisii baanu raacaynaa xaniifa xaaluu yahay ibraahim kii ka baydhay diin kastaoo baadilah una baydhay diinta xaqa ah xaniif waxaa la yidhaha almaa'il can aladyaani albaaila ila diin alxaq amba xaniifa xaaluu yahay mid toosan wamaa kaana mana ahayn ibrahim ma ahaanin min almushrikiina kuwa mushrikiinta mid ka mid ah. quluu waxaad tidhaahdaan mu'minano aamanaa waan rumaynay dadka iimaanka kale baa leeyahay sidan dhaha quluu waxaad tidhaahdaan aamanaa waxaan rumaynay billaahi baan rumaynay wa bimaa kii baanu rumaynay unsila la dejiyey ilayna anagana lagu soo dejiyey wa bimaa kii baanu rumaynay unsila lagu dejiyey ilaa ibraahiima lagu soo dejiyey wa ismaaciila lagu dejiyey wa isxaaqa lagu soo dejiyey wa yacquuba lagu dejiyey walasbaad yacquub awlaadiisii alasbaadu waa jamcu sibdin waa caruurta yacquub awlaadulyaquub walasbaadi lagu soo dejiyey waa kooxda yahuudi u ka mid ahaa nabiyullahi yuusuf oo kale wama wa bima kii baanu rumaynay dhaha uutiya la siiyey muuse muuse la siiyey wa bima kii baanu rumaynay ciisa la siiyey wa bima kii baanu rumaynay uutiya la siiyey annabiyuna la siiyey min rabbihim xagga rabbi laga siiyey laa nufariqu kala saari mayno bayna axadin ay bayna jamaacatin koox ma kala saarayno minhum ayaga kamid ah waa in laftu bayna ma gala mufradka axadkaa bimacna jamaca bayna axad manaa ay bayna jamaacatin koox ma kala saarayno minhum rususha ilaahay kamid ah oo qaarna beenin mayno qaarna rumayn mayno eh waanu wada rumaynaynaa wanaxnu anagu lahu lilahi muslimuun kuwo alla u hogaansan baanu nahay fain aamanuu hadday rumeeyaan bimili ma aamantum bihi <laughs> tarkiibkaa bale fa in aamanuu qaar waxay yidhaahdeen waxaa ka dhalanaya sida fa in aamanuu hadday rumeeyaan bimithli ma kii oo kale aamantum aada rumayseen bihi inuu ilahay mithli leeyaaba meesha ka soo baxaysa bay yidhahdeen marka laba tafsiirba waa la sameeya mar waxa weeye bad ayaa sila laga dhiga maadana waad iska garanaysaan oo masteriya wey fain aamanuu hadday rumeeyaan iimaanan hadday rumeeyaan iimaankaasi oo mithla maa aamantum ay mithla iimaanikum iimaankiina la mid ah bihi bilahi alla aada rumayseen waadix ah, bimili ma aamantum fain aamanuu hadday rumeeyaan iimaanan hadday rumeeyaan iimaankaasoo mila maa aamantum ay mila iimaanikum iimaankiina la mida ah. bihi alle aada rumayseen faqad ihtadow way hanuuneen culamada qaarkoodna waxay leeyihiin milada lafdigeedaaba sila aba ismigaa dhan oo fain aamanuu hadday rumeeyaan bimili ma ay bima kii hadday rumeeyaan aamantum aad rumayseen bihi waa dhowda markaa faqad ihtadw way hanuuneen wain tawallow hadday jeestaan fainamaa hum ayagu fii shiqaaq khilaaf bay ku sugan yihin dhinac way fogaadeen xag jira soo ma yidhahdaan maanta iyagaa xag jiray hore ayaa qur-aanku isticmaalay ma og tahay shiqu waa xag dhinac bay jiraan muslim xag jira soomaad maqal ha dabcan iyagaad xag ka jirta ah, fainamaa ilahi wuxu leey subana fainamaa hum ayagu fi shiqaaq xag bay jiraan baa rabbi leeyahy maari subxana wa tacaala fasayakfiika waxa kaaga filaan doona nebiyow kaafka damba khitaabkiia ah. fasayakfiika waxa kaaga filaan doona hum ayaga allah alle ayaa kaaga filaan doona wahuwa kaafina wahuwa alle asamiic ilaaha maka badan wey subxana wa tacaala alcaliim sibqat allahi waxaad u qadaraysaa ittabicuu raaca sibqat allahi ilaahay diintiisa raaca asibqa addiin oo ficilkaa waa la qadaray culimada qaarkood waxay yidhaahdaan iqra wax la yidhaha baa ku jira oo markaa ilzamu laasima sibqat allahi ilaahay diintiisa laasima sibqada dahiridana waa la yidhaahdaa oo culimada qaar bay tafsiir kale keeni karaan oo iimaanka laftigiisu bimili maa aamantum bihi iimaanku waa wax qofka dahira oo qofka naftiisa dahiraya markaa waxay noqonaysaa sibqat allah waa ilaahay dahiridiisa maaragtay taa hore ayaad maaragtay uu noqonayaa jumladaa hore u adkaynaya lakin waa tafsir waxoogaa rakaa kale sibqat allah ilaahay diintiisa raaca amba waman axsanu yaa ka wanaagsan min allahi yaa ka wanaagsan sibqa xagga diinta waa tamyiis weeye sibqatan ilaahay diintiisa diinta ka wanaagsani waa tihi ma jiro wey wanaxnu anagu lahu lilahi caabiduun qul waxaad tidhaahdaa nebiyow waa markay diidan yihiin xaqnimada diintan atuxaajuunana ma waxaad nagula doodaysaan fi llahi miyaad alla nagula doodaysaan inuu rabbi noo waxyooday amba maaragtay tawxiidka ilaahay aanu ilaahay keligii waxidayno ee aanu ikhlaaska u samaynayno ee aanu keligii caabudayno ee aanu awaamirtiisa raacayno war ma taasun baad nagu haysataan wax kalood nagu haysataan ma jire atuxaajuunana ma waxaad nagula doodaysaan fi llah ilaahay cibaadadiisa iyo awaamirtiisa walxaal huwa alle rabbuna uu yahay wa rabbukum idinka rabbigiinana uu yahay walana anaga walxaal lana anaga aynoo sugnaatay acmaaluna camaladayada oo walakum idinkana uu idin sugnaaday acmaalukum wanaxnu anaguna lahu muklisuun kuwa ilaahay u barax tiray cibaadadaana am taquluun bale ataquluuna ma waxaad leedihiin ina ibrahima ibrahim iyo wa ismaaciila iyo wa isxaaq iyo wa yacquub wa israa'iil iyo walasbaad kaanuu waxay ahaayeen yahuuda yahuud bay ahaayeen ma sidaasaa leedihin aw amase nasaara war ma waxaad leedihiin kiristaan bay ahaayeen hadda ilaahay sidaa ma odhanin ma kana ibrahimu yahuudiyan walaa nasraaniya ilaahay sidaasuu leeyahay idinku macaynka leedihin qul waxaad tidhaahdaa hadday sidaa yidhaahdo sidaasay leeyihiin a antum ma idinka ayaa aclamu cilmi badan am illaahu mise alleh war ilaahay waxaad sheegteen ma sheegina kiina cilmi badan waad iska garanaysaa su-aasha jawaabteeda waman adlamu yaa ka dulmi badan biman qof yaa ka dulmi badan katama qariyey katama qariyey shahaada marag cinda allahi cindahu isaga agtiisa kusugan qofka oo min allahi ilahay xaggiisa ka ah wallaahi cid ka dulmi badan ahlu kitaabkoo inaanay jirin waayo maraggii baa haysaan ilaahay baa kitaabkiina ku caddeeyey amba kutubtu kusoo dejiyey ku caddeeyey imaatinka rasuulkan markaasaad qarinaysaan ilaahay baa ku caddeeyey ambiyadaasi inaanay yahuudiya iyo nasaara toona mid ahayn wama allahu alla bigaafil ka moogan ma aha ilaahay camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan tilka taasi ambiyadaasi iyo ummadaha hore ummatun ummad weeye ka sife ummadaasoo qad khala tagtay lahaa waxay leedahay maa kasabat waxay shaqaysatay walakum idinkuna waxaad leedihiin maa kasabtum walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo cama can iladii kii laydin su maayo kaanuu ahaayeen yacmaluuna kuwii sameeya